bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وsaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartan iyo labaad ee ka mida min صaxiixi muslim xalay waxaa inoo dambeeyey xadiidkii anas iyo sharxiisii riwaayadii u dambeysay waxadaanihi axmed ibnu skhr ibnu saciid ibnu skrin الdarimi qala xadaana xabaan bn hilaal qala xadaana sulaymaan bn mugiiraة اlmakhzumi can haabiti can anas bni malik radi allahu tacala canhu qaal lama naزlat laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walam yadkur ma uusan sheegin sulaymaan bn mugiira sacd bna mucaadin fi lxadiidku muusan sheegin xadaanaa huraym ibn cabdillah cala alasadi qaala xadaana almuctamir bnu sulaymaan qaala samictu abi aabihi oo sulaymaan darkhan ataymi ah yadkuru can haabit isagoo wax ka tabinaya can anasin radi allahu tacala canhu qaal anas wuxuu yihi lama naزlat hadi اlaaya wاqtasa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey ama sheegay ama ka qiseeyey walam yadkur mana sheegin sulaymaan ibnu darkhan ataymi asna ma sheegin laba sulaymaan baa istaba taagan midna waa sulaym tarkhan ataymi waalidkii muctamira midna waa sulaym muhiira waxaa ka sii horeeyey jacfar ibnu sulaymaan waxaa ka sii horeeyey xamaad ibnu salama afartaa wadaadba waxay xadiid ka qadanhayaan haabit ibn aslam albunaani walam yadkur asaguna ma sheegin sacd bnu mucaad ma sheegin wazaada wuxuu ku daray riwaayadiisa dambe fakunaa naraahu waxaanu arkaynay waxaanu arkaynay rajulan inuu yaho min ahli اljanna wahuwa yamshi asagoo soconaya bayna dhexdaanana ku noolona dhex jooga alimaam اlbazaar xadiidkan markuu takhriijiyey wuxuu yidhi asagu hada اlxadiiثu qad rawaahu xamaad bnu slma qad rawaahu xamaad bnu slma can haabitin waأjalu man rawaahu can haabitin sulaymaan الtaymi waa riwaayada u dambaysa riwaayada u dambaysa haddaad marayseen muctamir bnu sulaymaan can abiihi waa sulaymaan ibnu tarkhaan ataymi wala naclamu asnada sulaymaan ataymiyu can haabitin hayra hada alxadiid wuxuu yihi mana ogin sulaymaan ataymi oo ka wariyey haabit xadiid musnada ilaa hada sidaasuu sheegay xali marka waxaynu soo maray oon tilmaannay xadiidkan wuxuu u soo celcelinaya imaamu muslim walam yadkur sacad walam yadkur sacad oo uu saddexdii raawi ee dambe jacfar iyo ibnmugiira iyo ibnu tarkhan ataymi saddexdaa uuli ma aysan sheegin sababka keena baynu tilmaano laba sabab baynu ka dhignay sababkood muxuu ahaa sacad mucaad oo la ogyahay inuu dhintay sanadkii shanaadii hijrada uu shahiiday sida caankana ay tahay suuraddu inay ku soo degtay caam alwafuud inay soo degto sanadkii sagaalaada ah, qisadii sayidina abubakar iyo cumar dhex martay wafdigii markay yimaadeen taasi marka waa labada waynu soo sheegnay sababka labaad ee keeni karana waxaa weeye sacd mucaad iyo haab ibnu waa laba kale qoys waxaana marka riwaayad mudir ay sheegtay ninka loo diray haabit inuu ahaa sacad ibnu cubaada taasaana dhow labadaas sabab waa macquul waxaa marka laakiin ishkaala oo ariiqadii aad taqaaneen muslim fii manhaji uu ku socday idaa jamaca tulqa alxadiid muslim iyo abu daawuud baa arrintaa ka siman muslim abu daawuud arrintaa waxay ka siman yihiin hadday xadiidka duruudiisa jamciyaan oy meel iskugu keenaan waxay hormariyaan alasaxa faalasaxa cindahum meesha tirmidi iyo nasaa-i hadday duruqda jamciyaan ay ku bilaabaan ka daciifka ama khaladkaa riwaayada saxeena ay gadaal ka keenaan waa laba ariiqoo kala duwan muslim hadda marka wuxuu ku bilaabay xadiidka duruqsi markuu jamcinayay riwaayadii xamaad ibnu salama can haabitin soo sidaa ma ahay xamaad ibnu salamana waxaa la ogyahay inuu yahay min ahbat الnaasi fii haabit ishkaalkaasna waa waarid ishkaalkaasna waa waarid inuu muslim marka u sheegayo uun ruwaaddu inay xadiidka isku yar khilaafeen oy barhna sacad bnu caad sheegeen barhna aysan sheegin oo uusan tacliil oga jeedinna waa suuragal wejigeeduna waxaa weeye wuxuu hormariyey riwaayatu xamaad ibnu salma oo min ahbat الnaasi fi haabit ah wa طariiqaة muslimin cinda jamci طurq اlxadiiثna waxaa weeye an yuqadima aw an yabdaأa biاlaصxi faاlaصx ixtimaalka waa jira qaabka wax oga hadlo u faahfaahiyena amankan ma arag laakiin waa arin muxtamaloo taagan aniga laakiin aragtidaydu wuxuu muslim u soo celceliyey walam yadkur sacdan walam yadkur sacdan sunan ataymi oo la og yahay abaqadiisii culuwigiisana oo ugu khatimay xadiidka fii riwaayaati can haabit inuu raba inuu cileeyo lafdiga ah dikru sacdin ibnu mucaad fi اlxadiiث oo aniga laqmaanaashahayga laakiin wejiga kale iska ogaada munaasabada xadiidku xadiidka hore laleeyahay inaad fahanteen baan u malaynayaa xadiidka hore abu hurera maxaad kusoo marteen waxaad ku soo marteen in xilligay fitanku dhacaan dadku si yar diinta ay oga baxayaan oo ruuxu maanta uu gaaloobi niska hore niska dambena uu islaami niska dambe u islaami aroortiibuu gaaloobaya waxaana keenaya inuu diinkiisi quursado oo uu fududaysto adduunyana u dhaafsado imaam muslim markuu xukuni taa haddaad la yaabtay xadiidkan raabit iska qaba wey ama xadiidka anas oo waa maxay taas waxayba ahayd nin diintiisa dhaafsanaya isagoo garanaya bicaradin min addunya oo galabkii gaaloobi waagiina islaami waagu markuu baryo waagu markuu baryo islaamahaya markuu gabalku dhacana gaaloobay xadiidka anas maxaa ku jira fii qisati haabit waxaa ku jira ruuxu inuuba gaaloobayo diinka uu ka baxaya isagoon is ogeyn muslim diqadiisa labada xad wuxuu daba dhigay waxaad la soo yaabto soo ma aha yusbixu الrajulu mumina wayumsi kaafira wayumsi muminan wayusbixu kaafira bal la yaabtay an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruuna iska qabuu ku yidhi tanaaba tiyoor ka daran weeye muslim diqadiisu munaasabaadka shuraaxdu inta badan ma tilmaamin nin baad arkaysaa meeler tilmaamayo daqiiq weeye tartiibka kutubta tartiibta axaadiista waxaa weye dhaqanka halkaasu ujeedaa halkaasuu ujeedaa marka qadiyadaas ku timid sacad saab ibnu qays ku timid aayadda suurat اlxujuraad ku timid hadda ka horna in badan baan ka hadlay ardaygu waa inay u fadhiisato masalada la yidhaahdo afcaal اlmukalafiin dadka mukalafiinta ee ilaahay mashaqeeye xilka la saaray falkoodu aanada uu la leeyahay iyo wax iyaga ka dhexeeya waa inay kuu fadhiisato kadib wixii dambe uu iska sahlan yahay waana asal shareecadu ay leedahay haddaan asalka uusan kuu fadhiisanin weligaa ka bixi walaahow iyo wareer iyo intii reer xumaysa hawsha aad waa in loo ogaado ee qur-aanku hawshaa waa fadhiisiyey sunnadu way fadhiisisay culammadu waa ku ijmaaceen asalkan bayna aayaddu iyo qisada sayidina faabnu qays daba joogta maxay tahay ruuxa mukalafka ah falka uu samaynhayo hadduusan u qasdin samayntiisu wax xuguma lama laha aan ka ahayn min baabi khitaabi alwadci falka samayntiisa dadaan u qasdin wax dembi oo kaa soo gaadhay ma jiro mukalafna kuma tihid wixii marka qaan oo min baabi alcadli gala min baab adl gala ilmo yar caaw hadduu galagasho ilmo kale u dilo magti waa layska raba adoo nin la bakeeri u dhib hadduu ka dhacoo kala jabo gabadha shaha wareejiisa bakeeri way kaa dandhabanaysaa waxan waa xuquuqulcibaad ooma qastin iyo ma doonaynin iyo inaan jabiyo ooma jeedin iyo lagaa dhagaysan maayo wamaa kaana limumin an yaqtula khaaan ka akhriya ayib marka baabka ku saabsan xuquuqda bini aadamku gef iyo kama iyo kaswa iskugu mid wey waa dandho wa xuquuq الnaas waa lagaa dandhabaya taas lagama hadlay waxaynu ka hadlayno waa baab الtakliif afcaal الmukalafiin min baabi الtakliif haddaysan u qastin looma haysto qur-aanku hawshaa wuu fadhiisiiyey alla wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala laa yuaakhidkum اllahu biاllagwi fii aymaanikum maxaa daba yaala walaakin yuaakhidkum bima kasabat quluubukum wallahu gafuuru xaliim maxaa qalbigiinnu wuxuu shaqaystay baa la idin qaban waa maxay waa waxaad u jeedeen u qasadeen samayntiisu qalbiga gorma wax kasbadaa waa markay afka iyo uurku iswaafaqsan yihiin falka aad ku hadlayso ama aad samaynayso markaad niyada ka rabteed oga jeedo waa bimaa kasabad quluubukum walaysa calaykum junaaxun fima akhطa'tum bihi walaakin ma tacamadat kasrad haddaad fahmi weydi tacamadad naga dhegaysaa lagu yidhi tacamadad quluubukum qalbigu wuxuu u qastay maxaa laga saaray meesha khata iyo camdi baa la sheegay walaysa calaykum junaaxun fima akhطa'tum bihi walaakin ma tacamadat quluubukum qalbigu marka wuxuu u qastay ee uu sameeyey ee inuu sameeyo uu doonayey falkaas waa loo haystaa nabigu axaadiiii dhowrka ahayd xadiidkii abiran inogu soo horeeya ayaa isaga usoo horeey iman doono muxuu ahaa in allaha tajaawaza liummati maa xadaat bihi anfusaha maa lam yatakalamuu bihi aw yacmalu ilaahay addoommahayga wuxuu u dhaafay ilaahay addoomihiisu wuxuu u dhaafay ama ummaddayda u dhaafay waxay nafta ogu sheekaysay waa xadiiu nafs laguma haysto maa lam yatakalamuu bihi aw yacmalu ilaa ay ku hadlaan ama ay sameeyaan xadiidka muxuu kuu sheegay fal walbood samayso ama aad ku hadasho ilaahay kuma dhaafin waa kuu haystaa labadii aayadoodna waxay ku kala qaadeen kama iyo kas xadiidkii asagoo caanka ahaa ee dhowr dariiq laga wariyin jiray ad garanaysa in allaha tajaawaza liummati alkhaطa'a wاnnisyaana wama stukrihu calayhi aayadahaad soo martana xadiidka baroree fasirahayaan ayaguna ilahi ummadda wuxuu u dhaafay waxay ku khaldameen kama ooga dhacay kas aan ahayn hilmaan ooga dhacay lagu qasbay intaasoo sabab oo nabigu sheegay ama shareecadu sheegtay waxaa ka dhexaysa maxaa ka dhexeeya qasad la-aan ma aanan doonaynin ninka aakaha lagu qabtay la yidhi sanamka u sujuud haddii kale shan qiiqi oo isku barbaraa kaa dusaysa la yidhi madaxana meesha dhigay ee wejiga dhulka ku qabtay sanamka hortii inuu sanamka u sujuuda miyuu rabaa aan run isu sheegnaa de inuu sanamka u sujuuduu rabaa mise ama ilaahay buu u sujuuday ama wuu dusmaysaalan dusmaysalanhayaa wuu raad gadanayaa ama ama ninkan buu qumos u dhisahayaa inuu qumoos ninkan udhigahayo iyo inuu alle u sujuudo intuba waa dhacaaso laakiin hadduu sanamku u sujuudo doonahayo lagumaba qasbeenba aakaha maxaa keenayo hadduu rabo inuu sanamku usujuudo aakaha iyo risaasta maxaa loo gingimhayaa nin hawsha lagu keri waayo diido weeyo marka qasab ku sujuud laleeyahay ninkaa la qasbay muuqaalkiisaa la qasbaye ma qalbigiisaa la qasbay sidaa darteed culmadu waxay ku ijmaaceen ikraahu ma galo acmaasha qulubta ma galo aadamuhu waxay muquunin karaan adiga muuqaalkaadi iyo boodhigaada koray muquunin karaan laakiin ruux nacaybkii qalbigaada ma gelin karaan jacaylkiina qalbigaada ma gelin karaan waxaadan doonayeen rab waan rabaa way kaa siin karaan waan rabaa waa doonaay waan jeclahay waa kaa keeni karaan laakiin maxaysan kaa keeni karin halkan ilaahay baa maamula aadama shuqulkubala waxba kama qaban karo ilaahay marka addoomihiisa wuxuu u haystaa oo dembi oogu qori oo ku cadaaba oo ku naari waxay fal ahaanna oola yimaadeen halkana ay ka rabaan waa inu isfahnaan u u soo noqo saxaabigii axaadiistaas manduuqoodii waad fahantay iyo aayadaha xadiidta iyo aayaduhu mafmuul mukhaalafa waxay kugu tuseen wax walbo addoonku uusan ku gafin oo kas u sameeyey ama nisyaan aan ahayn ama aan lagu qasbin iyo wixii la halmaala addoonku hee waa loo haystaa aljahlu bilcudur marka halkaasay kaaga hadhay qur-aankay ka dhala baxday sunnaday diidan tahay ha ku luguin hawsha ayada asalku ha kuu fadhiisto maxaa ii soo hadhay saxaabigan saxaabigan muxuu la yimid ilahay wuxuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy wlaa tajharuu lahu biاlqowli kajahri bacdikum libacضi an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun saxaabiga cod buu kor u qaaday nabiga codkiisi ka sareeya dhawaq buu la yimid kii nabiga ka sareeya ayaduna waxay ti ninkii sidaa yeela ku gaaloobayaa diintii amaashiisna way hoobanaysaa muxuu isagu u gaaloobi waayo weligaa marka laba yar iskaga kaa khaldami laba iskaga kaa gadmuto waad rafaadi waa maxay falkii manaadkii sharcigu wax ku xidhay inaad qiimaysood meel dhigto iyo manaadkii sharcigu wax ku xidhaya sababka addoonku inuu u qasto zinadu waa maxay maalan markaan warka soo gaab zina waa maxay waa haweenay ajnabiyada oo loo galmoodo ma tahay mise maaha kaa waa falki zina waxaa tiri waa haweenay ajnabiyadoo loo galmoodo nin baa islaan ajnabiyadoo sariirtii islaantiisa ku jiibsatay lugta qabsadoo islaantiisii mooday ninka ma mazaaniba mise zaani ma aha ya inaan isfahanaan u baahana shubha shubha la soo ordinay ninkan zaani ma yahay mise ma aha wuu yahay iyo maha idhaha haddaad fiican tihi muxuu u noqonaya zaani salki muxuu ahaa manaadkii sababkii sharcigu sheegay ee zina lagu heli jiray ay ku xaqiiqoobi jirta muxuu ahaa waa wau imra'atin ajnabiya ninkan xaaskiisiibuu asagu u galmoonaya siduu isla uba cibaadaysanaya xaaskiisii buu leeyahy wafii budi adikum wa fii budci axadikum sadaquu leeyahay inuu og yahay kownuha ajnabiya waa sharun fi zina haweenay ajnabi inuu u galmado ruuxu inuu qasto khamre inay tahay isagoo waa inuu cabideeda u qasto wixii waa in la helo idan saxaabigan waa in la hela qasadkii falki mhm. jahl can اlajnabiyo jahlu bilxaala sooaliga kulima wuxuu gadagalaa cadam اlqasdi intifa lqasdi buu ka mid yahay ma aha suura ka baxsan saxaabigan hadda maxaa ku dhacay ma helay cod ka dheer codkii suubanaha haadhaha ma u qasday saxaabigu codkiisa inuu ka saramariyo ka rasuulka idan manaadki lama helin wey codka rasuulkoo cod laga saramariyo waxaa weye muxbitun lilacmaal saxiix waa manaadkii manaadkan addoonku waa inuu uqasta marka samayntiisa waa inuu uqasto oo ah waa inuu doono inuu ka saramariyo codkiisa codka suubanaha saxaab ikhtiyaaran ikhtiyaaran xataa looma baahno maxay intifaaculqasdi bay ka mid tahay ninka haddii la qasmo ma aha qaasidba ma aha waad ku ururin kartaa idan saxaabigu ooma qastin inuu codkiisa ka saramarsho nabiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika lam yakfur ama aayaddu ha hormarto ama ha dambaysee lama helin qastu rafci sawti calaa sawti rasuul qastu rafci sawti calaa sawti nabiya lama helin walidaalika lam yakfur waxaa tidhi man dabaxa ligayr اllaahi waa kaafir waa mushrik manaad weeye caamay soomaaliyeed baa u qastay ilaahay khayrkii oo sheekh cabdiqaadir yuusuf alkownan iyo cadda u yacay daruus inuu u gowraco laxdii ina caga dahab ahayd dhac buuna ka siiyey ninkaa iyo maxaa u dhaxeeya haabinu qays haabinu qaysna manaadkii lagu gaaloobahayo inuu sameeyo ooma qastin wadaadkan soomaaliyeed ee reemihiga wuxuu u qastay wixii lagu gaaloobayo inuu ku sameeyo madaxiisoo buuxa waxaa loo gowrici sheekh cabdiqaadiri wuu ogyahay bilaawihii asagaa afaystay kas iyo maagbu ogu gowraco wuxuu u galgalo awliye ilaahay ma laga helay manaadkii obaxamse lagama heli miyaa la qasmay sugu doortay ma doonay laxdan ina cagadahaba inuu awliyada u gowraco maxaa dhiman marka manaadkii waa la helay falka waxaa wey mar haddii lagaa helay yadaaka awkata wafuuka nafakh marka afcaal lmukalafiin masaladeeda qaaciidada ha kuu fadhiisto isan kaa khaldan in badanna waa ka hadlay waxaan u celcelinayaa waxaa la yidhi nin adhi la joogo forid maad ka ayartid wuxuu yidhi ha xasilaan leh ha xasilo darintan yuusan ka bixin wixii su-aalaa waa markaan darsiga ka baxo haddii an la yidhaahdo habeenka u dambeeya darsiga yaa nusaac taqriiban su-aal cashirka ku saabsan wax ka baxsan ma qabanayo fatu iyo hawlaha ma soconayso cashirka aan soo marra wixii ku saabsan habeen dambe insha allahu tacaala hal saac laba saac oon la gaadhin ilaa nusaac baa idin siin doonaa soo qorta su-aalihii dhaxqaska iyo baasha tuuraysaa waxay naga leexinaysaa hayweygii jidkaan ku socday marka mahraj iyo bixitaan baad keenaysaan joojiya warka asaga intaas marka tacliiqa yarka inaanan ka tagin way ahayd wuxuu idhi sheekhu baabu hal yuaakhadu biacmaali اljaahiliya hal yu'aakhadu biacmaali اljaahiliya hadda muxuu ka hadlay imaamku baabkan iyo u fiirsa hadda iyo baabkii xadiidkii hadda cilaaqada ka dhaxaysa muslim suu iskugu xidhahayo hadda maxaad soo marteen iimaan horeeyey hadday gaalnimo ka daba timaado hee iimaanku wuu burahayaabuu muslimku soo yidhi xaggee kugu soo yidhi xadiidkii anas fii qisati haabit ma tahmise ma ah waa iimaan horreeyey hadday gaalnimo ka timaaddo ka daba timaaddo iimaankii waa ka kac muxuu baabaystay haddana wuxuu haddana keenay axaadiid kutusaysa gaalnimo horraysay hadduu islaam iyo iimaan ka daba yimaado gaalnimadii waa ka kac waa burta iyaduna waa diqatu muslim suu isu surhay axaadiista baabku marku waa maxay hal yu'aakhadu biacmaali اljaahiliya islaamnimada ka hor wixii la sameeyey ee gaalnimo ahaa ama xumaan kala ahaa ma lasu qaban bacdamaa aad islaantay kadib mise maya xadaanaa cumaan ibn abi shaybata waa abu bakr walaalkii cumaan ibnu muxamed ibnu muxamed ibn abi shayba alcabsi abu bakr ibn abi shayba walaalkii wey qaala xadaanaa jariir bn abdilxamiid adabbi cumaan bn abi shayba iyo abubakr bn abi shayba labadu waa ilmo muxamed nina waa cabdulaahi nina waa cumaan cabdulahi cumaan waa ilmo muxamed wey walaalo qaala xadaana jami bdilxamid dabi can mansuur ibn اlmuctamir can abi wail shaqiiq bn slma can cabdilah yacni ibna mascuud radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi saxaabigaas qaala unaasu lirasuuli اllah dad baa nabiga waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul rasuulka ilaahayow xakiim baa ka mid ahaa anu aahadu mid noo qaban bima camilna fi اljaahiliya islaamka ka hor wixii aanu samaynay qaala suban wuxuu yidhi ama man axsana minkum fi اlislaami falaa yu'aakhadu biha ama man axsana minkum kullay midkiinnii axsana fi lislaam islaamka wanaajiyo islaamka ku dhaqmo diin iyo iimaan ikhlaasa la yimaada falaa yuaakhadu biha acmaashi jaahiliyada loo qaban maayo man axsana waa maxay waa ninkii haddee ka toobadkeenay kufrigii ka toobadkeenay acmaashii zinadii iyo dilkii iyo beentii iyo khamradii iyo bakhtigii macaasidii man axsana minkum minkum nabigu wuxuu khitaabka iyaga loogu qabtay waxaw iyagaa su-aashaad iska lahaa ee ma aha takhsiis lilxukm xukumka laguma gooriyeelahaye waa eraygii waa erey ku aadan saailkii iyo dadkii la hadlaye khuseeyo wey xagga kuqabsiga ama xagga xukumka riwaayada dambuu kuga caday muslim inuu xukumka caam yahay dadkii su-aasha iska laha iyo hayrkoodba waman asaaa ninkii xumaan sameeya fi lislaami weeye ukhida waa loo qaban bicamalihi fi ljahliyati walislaam markuu islaamay kadib ninkii xumaantu xilligii jaahiligaa samayn jiray weli sii wada dabada haya kii hore ee qabla alislaam ahaa iyo kii islaam ka dambeeyo intuu waa loo qabanaya sanadkan waa kuufi min cumaan ilaa saxaabiga ilaa abdullah mascuud waa saxaabadii reer kuufo wey waa diqada muslim min kunta inaadan ku khadamin buu rabaa ariiq kaluu keenay xadaana maxamed abdillahi bn numayr qaala xadaana abi abihi cabdullahi bn numayr ah wakiic ibnu jaraax qaala wuxuu ihi muslimku xadaana abubakr bn abi shaybata hadda waa cuثmaan walaalkii wاllafdu lahu lafdigan aan sheegi doona abubakr baalehe ma laha muxamed bn abdillah bn numayr ma laha qaala wuxuu yidhi abu bakr xadaana wakiicu can اlacmash xadaana wakiic kii hore muxuu ahaa xadaana abiy wakiic ba yaa isku dheganaa ninkii hore asagu markuu warinayay aabihii iyo wakiic buu israaciyey can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan can abi wa'il shaqiiq can cabdillah bn mascuud qaala qulna ya rasuul allah waxaanu nidhi cabdullah mascuud baa kamid dadka su-aasha keenay xakiimna way iman doontaa yaa rasuul rasuulka ilaahi an nu'aakhadma naloo qaban bimaa shaygii camilna aanu samaynay fi ljaahiliyati islaamka kahor qaala wuxuu ihi man axsana fi lislaami islaamka gudihiisa ninka dhaqanka wanaajiyo diinta ku dhaqma xumihii hore uu samayn jiray islaamka ka horna ka hadhoo aan ku noqonin lam yu'aakhad bimaa camila fi ljaahiliya loo qaban maayo wuxuu islaamka gudihiisa ninka xumaan sameeyo oo xilliguu gaalkaa wuxuu samayn jiray weli dabada sii haya intuu islaamay kadib ukhida waa loo qaban bilwali islaamka wixii ka horreeyey iyo walakhiri islaamka kadibba waa loo qabanaya asl sanadkan waa sanad kuufi ah jamiic rijaashi dhammaan waa min kuufiyiin wey xadiidkan marka waa xadiid mushkila cinda bacdi ahli cilm ragga muslim sharxay way ogtihiin ashaacira u badan yihiin ashaacire iyo ahlubidc kale iyo bay u badan yihiin dhowr laba nin oo suniyiin ah wax ka sharxay intaa ka warqabo qawaamu sunna iyo wiilkiisii ninkii iskale alxuja fi mayaali lmaxaja ataxriir fii sharxi saxii muslim bay leeyihiin nabiga wax ka soo guuriya masaa'il daba ka soo guuriya laakiin lama hayo kitaabkii ma aqaana ahlbidac baa naga gubaan u malaynaya almuhim ishkaalku wuxuu ka yimid laba mas'alo oo midna mujmac calayha midna khilaafiye ah iyo isku meel mariyeen isku meel mariyeen midda mujmaca waa maxaan ku hormarnay ilan taxriir maxali nizac waa muhiim jiddan taxriir maxali nizac markaad rabto meesha laysku hayo inaad dhiraan dhiriso waxaa mar la hormariyaa inta laisku waafaqsan yahay inta laisku waafaqsan yaha lasoo sheegaa intaa intaan isku waafaqsan haa saa ma qabtaa haa sida ma qabtaa haa maxaa inoo dhiman tan tanaan isku haysanabaad leeda idan gaalku markuu islaamiya ay shahaatee diinka muslimka soo galo in wixii gaalnimo ahayd loo dhaafayo waa ijmac lmuslimiin ilahay keyrkiibuu caabudi jiray mulxid buu ahaa dilaaw ah kufriyaad iyo shirkiyaadka akbarkaa ee uu la iman jiray qabla alislaam markuu ashhadu an laa ilaaha illa allah yidhaahday shaatinka la yimaado waxaan leenahay alislaamu yajubu maa qablahu gaalnimoo dhan way duntay limaada intaabaan nusuusta la gaadhin waxaan leenahay islaamku iyo kufrigu waa lidaad iimaanku iyo kufrigu waa laba iska soo horjeeda islaamku iyo shirku waa laba iska soo horjeedoon kulmi karin isku meel ma galahayaan hadduu islaamku horreeyo gaalnimadu dambayso islaam waa dumay waa buray hadday gaalnimadu horrayso islaamku dambeeyeyna gaalnimadu way burtay maxaa yeele ruuxii wuxuu ka toobadkeenay toobadkeen maxaa lagu yaqa wixii aad ka go'do kana qorumayso dibna ad lagu noqonin shahaataynka toobadkeena ilahi wuxu uhi fain taabuu can الshirki waaqaamuu sla waatu zakaaye waatawu zakaata fakhwaanukum fi اddiin waa isku dhammaatay masalada waa maslaة ijmac maxaa soo hadhay masأala khilaafiya ayay qurطubi iyo maaziri iyo nawowi iyo ibnu baطaal iyo qaadi ciyaad iyo wadaadahaasoo dhanba ay dhaheen ayadna waa ijmac waa maxay gaalkii zinaysan jiray ee khamrada cabbi jiray ee dadka layn jiray ee ilaahay khayrkii caabudi jiray dalaq markuu islaamka soo yidhaahdo wax walboo islaamka ka horreeyo xumaan ahaa e waa burahaya isaguna oo maxaa jira gaalnimo wixii buriyey wuxuu u dahahayaa zine iyo macsiyo iyo khamro iyo edabdarro kale alislaamu yajubu maa qablahu warkooda war saalal ma ah intaa inaad fahanteen baan u malaynaya iyagu waxay tanna waa ijmac sawaabkuna waa masala khilaafiya waa masala khilaafiya xadiidkan maxaa ku cad xadiidkan ayagu marka waxay dhahen waxaan leenahay man asaa'a man kafara wa ashraka wey waxa laisu qabanna waa maxay man asaa'adaasi waa ninkii ilaahay u sharig yeelee gaaloobay ee islaamnimadiisu markuu soo galay aysan daacadayna munaafiq ahaa islaamkuu soo galay afka baarkiibuuna tusahaya waana munaafiq munaafiq haddee waxaa weeye markuu dhinto hee islaamka ka hor wuxuu sameeye dembi ahaa ama gaalnimo ahaa iyaduu islaamka ku jira wuxuu sameeye dembiya gaalnimo kulli waa loo qaban maxaa yeelay jugjug meesheeda joogba weeye annagoo afkana tusa tusa mooyeene gaalnimo muusan ka toobadkeen ila uurku gaalka aha soo ma aha afka baarkiisuna tusahaye xadiidka saasay u fasireen axsana akhlasay ku fasireen akhlasa wasadaqa fii islaamihi say isu waafajiyaan oy oga dhigaan labada masale laba masalo ijmaaci ah inaad ifahanteen baan u malay laakiin waa masale khilaafi imaam axmed bin xambal wuxuu yidhi man axsana fi lislaami in lagu fasiro kufri iyo nifaaq lagu fasiro waa madhab almurji uu yidhi abu xaniifana warkaa qaba hawshu way kululaatay waa madhab almurjiah waxaa ijmaaca lagu soo guurinhayo waa madhab lmurjia abu xaniifu balaaya ku dhigay xadiidka xakiim buu xujaysta axmed xadiidka abi saciid alkhudri fi sai buhaari buu xujaystay ku kaloo iman doona abu hurayru xujaystay meel buu saaray ibraahim alxarbi baa isaguna sidaa maray aljuzajan wuxuu i waa madhab murjia waliba hulaadooda sidaa qabo sheekhu islam ibnu taymiya wuxuu i waqad ikhtalafa ahluqiblati fi lmasati calaa qowleyn meesha ibnu bataal iyo nawowi iyo qaadi ciyaad iyo maazir ijmacaad guurinhayaan axmed baaba far taagtayba wuxuu ihi madhab murjaad noo guurinaysaa ibnu rajab alxambali markuu sharxaya bukhaarigaasna halkoo kalu maray taxqiiq cilmiga ku jira xaafidn xajar wuxuu yidhi anugu aaban ahaade shaaficiye nimankaa xanaabilo warkay sheegaan war saxa weeye nawowi iyo qaadi ciyaad iyo ibnu bataalla waa khaldameen masado waa khilaafiya bal khilaaf horo salafiyo caaliga ku jira inaad ifahanteen baan u malay marka maxay noqonaysaa calaa madhabi axmed iyo ciddi raacda marka la maro waa maxay ninkii gaal ahaan jiray ee islaama gaalnimadii wuu ka hadhay soo maaha ayib haddana waxaan rabnaa zinadii iyo khamradii iyo bakhtigu cuni jiray iyo balaayadii qabla uu samayn jiray markuu islaam inuu joojiyo wixii aad shalay samaynaysay baktiga aad cunaysay haddaad markaad ashaahaad haddana sii wado wixii ma ka noqoto mas waad wadataa ilahi wuxu qul liladiina kafaruu yantahu yantahu lam tantahi anta daraad baa mukaan baad ahaydoo aad khamrada cabbaysay mas-uud baa timid oo tawxiid baan kugu qabannay aad naga baxday waxaad fadhiisatay jungalanka khamradii baad sii wadaa shalayna waad cabaysa adoo kaniisad jooga maantana masjid baa timido waa tawxiisata khamradiina waad sii wadaa khamradii ma ka hadhay oo ma daysi mise waad wadaa diqada madhabka salafka u fiirsada hamoodina hawl sahlan yantahu lama soo shirtigi kartaan adiga annaga aayadduna taariihi yahay aayaddu waaba daliilun waadixun calaa madhabina kufrigu wuu daayey oo kaniisadu wuxuu ku bedelay masjid baybalkana muxuu ku bedelay kitaab qur-aana khamray laakiin weli muusan dayn haadaa lam yuxsin fii islaamihi madhabka culummadu sidaa wey inaad u fahantaan baa muhiima daliilka ugu xoog badan ee ay jumhuurtu xujaysanayaan waa xadiidkii usaama ibnu zayd markuu wadaadku intuu seefti qaadsiiyey nabigu canaantay ee dhagaha laga raacay muxuu yidhi waxaan tamaniyey inaan maalinkaa ka hor aanan islaamin inaan xaafid bn xajar wuxuu xujo aan xujada ahayn ma hayno liljumhuur xadiidkan muxuu tusayaa inuu saxaabigu fahamsan yahay markaad islaanto in wax walboo dembi ah oo islaamnimada ka horreeya ama kufri ha noqdo ama kufri wax ka sokeeya ha noqde la dhaafayo waxaa laga yidhi daliil idima aha saxaabigu dembigaa uu galay ee qabla matalan ka soo qaad qabla islaam inuu ruux dilay markaan shahaadateyn ku dhawaaqo haddana haddana ruux sii dilo waa lay dhaafayaa meesha kuma cado waxaa ku cad keliya inuu islaamka hadda bilaabo dib dambana uusan gacan qaadin buu jeclaan lahaa waana siduu sameeye uu ka dhabeeyey maalinkaa wixii ka dambeeyey ruuxaa shahaadanaya weligii seef ooma qaadin waa lagu keri waayey ragay jeclaayo isku aalka ahayeen baa mari waayey cali baa ka samray maalinkuusu nabigu uu canaantay buu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuullahi ruuxu leh seef gelin maayo wax kale ii sheega fidno walboo saxaabe iyo muslim dhex martay ka maray hal intaha aw lam yantahi idan hawshaasi marka ra'yi xadiidkan daahirkiisu wax looga leexda ma jiro madhabu salafi saalixna halkaasu maray muqaabilkiisuna waa madhab lmurjia axmedna wuxuu ah min acraf الnaasi in lam yakun acrafahum dadka ruuxa u yaqaano u ahaa madaahib almurjia kitaab fi liimaan buu leeyahay abxaata lagu dulwareegaa sidii wiilkiisa waa xadiidka sidaa ayada u fahma marka maxalulijmaaca iyo maxalulkhilaafkana inaan laysku khaldin wadaadaha soomaaliya intaan ka warqabana madhabkaa murjia ay u sheegaan oy wadaan oy ku muxaadareeyaan aad ha layskaga ilaaliyo xadaana minjaab ibn xari atamiimi qaala abarna ibnu misr cafwan caliy wey cali ibnu misr an anilcamash badalisnaad inaan israacin ay ahayd asna waa isnaad kuufa dhibba ma laha yaa hadda ismutaabiceeyey cali bnu musir iyo iyo wakiic iyo cabdullahi bn numayr saddexduba canilacmash canilacmash can abi waaili acmash xooguhu tadliis baa lagu sheegaa laakiin cinda ahlilxadiidi waxaa weeye riwaayaatuhu can abi waailin wa ibraahim annakhaci waa maxmuulatun cala litisaali wain cancana iska ogow alacmash xataa haddii mudallis weeye la yidhaahdo xadiiuhu can abi waa'ilin iyo ibraahim الnakhaci waa maxmuul cala اlitiصaal waa muttasil maxaa yeelay waa shuyuukh khaasa oo uu laasimay mudda min الzaman aqoon khaasuna u leey axaadiistooda xataa can hadduu yidhahdo cinda almuxadiiin waa maxmuulatun cala الsamac siduu dahabi ku caddeeyey miisaanka iyo meelo kaleba taa iska ogaado baabu kwn اlإslaam yahdimu maa qablahu wakadalika اlhijratu wakadalika alhijratu wاlxaju xadiidkan marka muxuu inoo soo sheegay imaamku marka markuu xadiidkii hore hormariyay cabdullaahi bn mascuud hormariyey wixii aadan ka toobadkeenin inaan lagu dhaafaynin ahaa masale muhiima jirtoo kale oo qolyaha qolyaha ahluxadiidka taageeraysa oo markaad u timaado xagga dunuubta kale ah, ilan waxaa rabaa macaanidu iyo alfaadu inay wada socdaan tusaale gaaban dembi baad ka toobad keentay maalan zinaad ku aafaysnayd ilaahay baa tooba kugu ilhaamiyey waad joojisay zinadii waad ka toobad keentay khamro aad nuugtood fuuddana way jirtaa toobadkeenkii aad zinada ka toobad keentay khamradii ma lagu may soo maha war caddaada sidoo kale haddaad kufrigii ka toobad keentay ood islaantay hee kufrigu dembi aad ka toobad keento bil islaami aad kaga toobad keentay wa nutqi bishahaadatayn ma lagu dhaafahayaa dunuubti kale maadan joojinin khamre iyo zine iyo bakti o dhan baad soo wadatay qabla islaam shahaataynkii baad ku islaamkii baad soo gashay shahaatooyinku waa tawba min alkufri washirki khamradii aad shalay wadana maanta waad sii wadaa idan waxay la mid tahay adoo zina ka toobad keenay fi lislaam xaggana aan ka toobadkeenin qatlu lmuslimiin waa dembi walbo gooni ah oo u baahan toobad gooni ah midkoodka kale ma dhaafo sidoo kale shirkiga iyo kufriga dhaafidiisu biliimaan lagu dhaafo ma keenhayo in dunuubta kaleedan ka toobadkeena ay dumaan imaam muslim marka markuu sidaa u dhigay xadiid tilmaamaya in aan waxoo dhanba ay dumahayaan bu inoo keenay imaamku inay waxoo dhanba dumahayaan waa daqiiq wey labadii ra'yi baa laga yaabaa inuu leeyahay isu miisaan abarna maxamed muana alcanazi min shuyuukh اljamaca waad garanaysaan haddii wabu macnin wasmuhu zayd ibnu yaziid alraqashiyu waisxaaq bn mansuur alkawsaj kulluhum afartaa wadaad abu macn isxaaq mise waa saddex wadaadduhu maxamed muana waa saddex can abi caasim bay ka wana abi caasim annabiil daxaaq ibnu makhlad wadaadkii la odhan jiray wey wuuna keeni doonaa sheekhu ma dayn doono wallafdu lafdiga weedhaan sheegi doonana libn lmuana moxamed baa iska leh qaala ibnmuana wuxuu yidhi xadana adaxaaq ibnu makhlad adaxaaq ibnu makhladna waa abu caasimkii wax kale hamoodi abu caasim kunyadii weeye daxaaqna waa magaciisi idan xadana daxaaq yaa yidhi waxaa yidhi ibn muan ma aysan odhanin abu macmar raqaashi iyo isxaaq yacni wuxuu jeedaa wuxuu ka baqayaa inaad u qaadato daxaaq ibn makhlad nin kale oo cusub hasakatiin buu muslim yacni abaa caasim abaa caasimka hadda aad soo maraysay baa ibn makhlad la yidhaahdaa qaal akhbarna xaywat bnu shurayxin qaal xadaanii yaziid bn xabiib can ibn shumaasata almahariyu wasmu cabdiramaan cabdiraxmaan ibn shumaasa la yidhahda qaal wuxuu ihi taabicigaas xadarnaa waxaanu ka qaybgalloon goobjoog ahayn camr bn اlcaasi sidaa hadda qoran baa luq ahaan saxan maxadiiintu ya way gooyaan wa huwa alkabiir اlmutacaali sida ya looga gooyo oo kale ayib in laga gooyo iyo waa luqo laakiin waxaa badan in la raaciyo sida hadda u raacsanta aniga camr bn اlcaasi ya ii raacsan wa huwa asagoo camaro fii siyaaqati اlmowti nafka baxaalah isagoo naftu ka baxayso oo sariir yaallo oo naftu ay gurayso ayaa goobjoog ahaabuu yabkii awiilan aadna u ooyahaya in dheer aad buu u ooyay saxaabiga wa xawala wajahu ila ljidaar wejigiisina derbiga u duwo dadka kasii jeestay la fadhiyey ee naf dhowrahayay fa jacala bnuhu wiilkiisii cabdullaahi wuxuu gudogalay yaquulu inuu leeyahay yaa abataa aabbow amaa basharaka rasuulu llahi bikada rasuulku waxaa kugu bishaaraynin aabbihi wuxuu arkay xogow yasi iyo qanuud ka muuqdo amr caas nin qiimo badan oo min duhaat alcarab waa shujcaanihim buu ahaa nabigu fadaa'il badan manaaqib badan u sheegay iimaan loo qiray aslama annaasu wa aamana camrulcaas la yidhi manaaqib badan u sheegay nabigu jihaad u dhiibay xataa abubakar iyo cumar ciidan ay ku jiraan buu mar amiir u noqday waad garanaysaa aswata daabti salaasil manaaqib badan buu lahaa laakiin in badan buu sii noolaa hade oo afartan iyo saddex hijri uu geeriyooday xilligii khilaafadii mucaawiya isagoo waali ka ah amiir masr masr buu markaa ka talinayay marka hawshii markay dee ahlulkhayrku geeridu ku timaado waxaa weeye wax badan oo ay sameeyeen hadduu doonaba wanaag ha noqdee ayaa la fool xumaanaya ila xaqiiqadii baa la taaganya markii wuxuu isku dayay cabdullaahi inuu aabbihii rajo geliyo oo fadaaishii iyo manaaqibtii iyo wanaaguu lahaa filmuslimiin nabiguna u sheegay uu ugu qalbiqaboojiyo cabsidana ay ka baxdo xilliganoo kaleo nafbaxaashana waxaa loo baahan yahay xusnu danni billahi subxaana wa tacaala malo wanaagsan rajo wanaagsan baa la rabaa markaad adduunka joogto bayna alkhawfi waraja ku jir laakiin markay naftu kaa baxayso ana cinda danni cabdii bi weeye xusnu danni baa lagaa rabaa aabbihii marku wuxuu arkay xoogow qoobgariiroy cabsi badan ku timid oo keeni karta inuu malihiisu usan wanaagsanaanin marka wuxuu u sheegay fadaaishiis manaaqibtiis ama basharaka rasuul bikada qaala faaqbala biwajhi eh, camr bn caas hadalkii wiilkiisibuu qoonsaday dibbuu usoo noqday derbigiibuu ka soo jeedsaday ayagu isku soo majiray faqaala wuxuu yidhi ina afdala maa nuciddu waxa u qiimo badaneen aakhira u diyaarsanayna ilaahay wejigiisa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuul wey saxiix kelimad tawxiid wax ka weyn oon ilaahay u diyaarsanay iyo inaan kaga baxno cadaabkii naarta kaga badbaadno ma jiro ama basharaka rasulla hawlaha jooji kelimad tawxiid yaa wax walba nooga muhiimsan ayib hawsha kaleed sheegtayna aan wax kaa dhahuu yidhi ama basharkaan wax kaa leehay innii qad kuntu calaa aطbaaqin alaa aniga camru caasa saddex xaalaan soo maray innii kuntu calaa abaaqin abaaqu waa axwaal baa loo jeeda jamcu abaq hadda axwaal iyo marxala loo jeeda saddex xaalo saddex heer baan soo maray laqad ra'aytun ta koobaad laqad ra'aytun waxaa isoo marta ammaan isarka wamaa axadun isagoon axadna ashadda mid daran uusan ahayn buqdan xagga nacaybka lirasuulillaahi minii waxaa isoo martay buu yidhi anagoon axad bini aadan ah oo nabiga iga nacab uusan jirin calayhi salaatu wasalaam walaa axabba axad iga jecella uusan jirin ilaya xaggayga cafwan walaa axaba ilaya wax laga jecel yahan uusan jirin aan akuuna inaan noqdo qad istamkantu minhu mid gacanta inaan gacanta ku dhigo oo faqataltu aan dilo inaan makansado looma baano gacan ku dhigid weeye inaan makansado waa tarjama xarfiya soomaaliga waa maxay waxaan ka jeclana uusan jirin inaan nabiga gacanta ku dhigo oo kadib aan gowraco xaaladdaa waa soo maray falow muttu haddaan dhiman lahaa calaa tilka alxaal soo maarata adbaaqda inay xaalad tahay falow mutu calaa tilka alxaal haddaan ku dhiman lahaa lakuntu min ahli الnaar naar baan geli lahaa aan muran lahayn lianna ninkii gaalka inuu naargelaya ku waarayo waa masala macluum min addiini bidaruura halkanna waxaa ku jabahaya aljaaxidiya ma kala qaadin inuu jaaxid yahay inuu mutaawil yahay inuu jaahil yahay ooma bixin marba anuu nabiga nacab oo gaal haddaan dhiman lahaa lakuntu min ahli naar saxaabada dhegaysanaysay wiilkiisuna ka daamayna waa in la kala qaadagalo tafsiir bay u baahan tahay jaaxid iyo mucaanid iyo jaahil iyo mutaawil in la kala qaado hawlaha aada iskaga ilaaliya jaaxidiya isayd u dhuuman taasi waa qodob falama jacala allahu اlislaam lanno jaaxid kama hadlahayo dacwaa gaadha ninkan iyo rasuulka alla hadla abadan gaaladii rasuulku uu la hadlay xujada ku oogay wuxuu u kala qaadi mucaanid iyo muqalid iyo jaahil wاlkaafiru huwa alcaalimu cindahu falama jacala allahu lislaama islaamka markuu alla yeelay fii qalbi qalbiga ilahay markuu islaamkii gelay sanadka toddobaad bu islaamaad garanaysaan khaybar ataytu nabi nabigaan u imid faqultu waxaan idhi ubsud yada yamiinaka faliubaayicka ubsud yamiina nabi gacantaada midigta ii fidi faliubaayicka aan kula ballame ahdi aan kula galay islaamka fabasata yamiinahu midigtiisii sharafta layd buu nabigu fidiyey qaala wuxuu ihi faqabadtu yadii gacantaydii baan laabtay shardi buu rabaa inuu galo oo nabiga wax ka qabsato faqaala wuxuu yidhi nabigu qaala nabig wuxu uhi maa laka yaa camr camar maxaa ku helay soo adiga laad gacanta fida aan axad iyo ballan kula galay maxaa gacanta u ceshatay qultu waxaan idhi aradtu an ashtaria aradtu an ashtarid nab alle waxaan doonay islaamku waa jeclahay laakiin aan shardi ka hormarsado aqalkaada hortiina al ood baa la dhigtaa hadalkaada hortiina afeef baa la yeeshaa afeef baan rabaa qaala nabig xu tashtariu bimaada maxaad qabsanaysaa shardigaadu muxuu yahay qultu an yukfara lii in lai dembi dhaafaan rabaa ninkii muslimiin kala gaabshaan ahay min duhaat alcaqli iyo geesnimo iyo maskax nin alla ku mashaqaystay buu ahaa camr bn caas waa la yaqaana waa ninkii intuu duulay maka saxaabada uga daba tegey xabasha ee xataa najaashi hilfaha u qaali gaadhay oo aafayn gaadhay si jacfar iyo ciidankiisa loo soo fiijiyo wuxuu la hadhay ma jiro qolihii gaalnimada maamulhaya agaasimahayay ee nabi maxamed iyo aalkiisii iyo muslimiin ku duulay buu ahaa wixi o dhan buu garanaya marka waxaan rabaa intaanan soo gelin diinka wixi o dhanba in la tirnada allow qaal nabig wuxuu hi amaa calimta miyadan ogayn xaggay kaa martay ana alislaama yahdimu maa kaana qablah islaamku inuu dunyo wixii ka horeeyey wa ana alhijrata hijraduna tahdimu maa kaana qablaha ninkii ka soo jeedo dalkii gaalada ee wadan islaam usoo jeeda ilaahay dartiina in asna dembigiisa la dhaaf miyadan ogay wa ana alxaja yahdimu maa kaana qablahu xajkuna wixii dunuuba ka horraysan xuquuqu naasa inuu dumiso ma ogid taasi waa maxay waa marxaladii marxaladii labaad wey ayuu wadaa wamaa kaana axadun axadna ma ahayn buro axaba ilaya min rasuulilah rasuulka ilah axad iga jecella markaan islaamayn ma jirin walaa ajalla kana weyn fii caynay labadii indhood minhu min rasuuli ilah daliil maxaa u ah hawsha aad sheegatay wamaa kuntu maba ahayn utiiqu mid awooda an amlaa caynaya minhu nabiga inaan aragti ka buxsaataa ma awoodi jira jacaylkaan u qabo iyo xurmada iyo qadarinta iyo haybadu nabiga tayda kale ah inaan laba indhood ku taago oon si fiican u fiirsho aragga aan eegmada ka buuxsado xataa maana awoodi jirin buuri maxaa saa u yeelayaa walow su'iltu haddii lay weydiiyo maalinka ayada an asifo nabiga inaan tilmaamo ma aطaqtu malaabaa wadeenbu nabi maxamed tilmaam faahfaahsan ka bixi nabiga yaa si fiican u tilmaami kara ninkii indhaha ka buuxsaday anuu kama buuxsaninba liannii anugu wuxuu i lam akun ma ahayn maxaa yeelay ma ahayn buui amlaw caynaya minhu indhahya kama buuxsan jirin walow muttu calaa tilka alxaal haddaan sidaa ku dhiman lahaana larajawtu waxaan rajayn lahaa an akuuna min ahli اljanna haddana u fiirsa diqadiisa ma jasbisanayo storuu soo dhejabsi muxuu ku lakuntu min ahli الnar hadda ma dhihin lakuntu min ahli اljanna hada min fiqi الصaxaaba nin soo rucliyo nagnaglaa warkii jooji fiqu saxaaba hada huwa maxaa yeele jannada laguma galaa camale maxaa lagu galaa camalku waa juزu sharطin ama waa juزu sababin waxaa dhammaystira tafadul bilahi subxaanahu wa tacaala ilaa yatagamadani allahu biraxmati minhu jazaan bima kuntum tacmaluuna yotagsibuuna waa gabal iyo qayb ka mida ah sababkii waxaa lagu dhammaystirayaa ilaahay inuu maxaa adii lagula xisab lagula dhiranayo nicmooyinka ilaahay kuu galay baa fuuqsanaya camalkaadiba kadibna balaa camal baad soo istaagi jannada anaa iskale haddii maxaad ku geli baa lagu odhanhaya ilan abaalkii aan kuu galay maxaad ka qabatay indhaha keliya haddii lagu xisaabo nicmadooda iyo iyo waxaad camal la samaysa indhaha ka qiimo badnaanaya ad marna kicinaysaa u ku shaqaysanayso idan wuxuu waxaan rajayn lahaa inaan janno galo marka saddexaad xaaladii saddexaad uma waliina waxaan tawalinay waliina waxaan qabanay xilalkii mas-uuliyaadku ka hadlaaya uma intaa kadib waliina waxaan tawalinay ashyaaa arrimo acmaal iyo siyaasad baan gallay maa adri aanan garanaynin maa xaali fiiha acmaashaas aan gallay xaaladaydu waxay tahay aanan garanayni waa khawf iyo iimaanbadnida keenaysa wuxuu ihi warkaa waa sidaa wuxuu yidhi wiilkii inkuu intaa sheegay riwaayadka xadiidku uu leeyahay cinda axmed wakhayrihi iyo abaraani iyo meelo badanba ku timaada wuxuu yidhi aabbu hawsha iga kaadiyo miyuusan nabigu ku jeclayn nabigu axaduu jeclaa xaggana muslim ahaa hadda jannadiisa waa diyaari isdejibo wuxuu yidhi anuu cidaan ka makhraati kacaya nabigu inuu jeclaa waxaa jira buu ihi ibnu sumaya ibnu ummi cabdin ibnu sumaya waa kuma camaar ibnu yaasir ibnu ummi cabdinna cabdullahi ibn mascuud labadaa waxaan ku dhaaran buu nabigu inuu jeclaa wiilku wuxuu idhi aabbow miyuusan nabigu xilal dhiibin taasu ma keenayso inuu ku jeclaa wuxuu idhi ma garanaya nabigu xilaalkuu i dhiibay inuu igu soo dhowaynayay iyo inuu jacayl ka ahayd madna ma garanhayabu camr cas hadduu doodaha dee meel baxsan mayso inuu nabigu soo dhawaysa mualafat lqulub igaga dhigahayo oo darka igu soo gelinhayo iyo inuu nabigu jacaylo ii qaba xilka igu dhiibay iyo aaminaad midnaba garan mahay intaad warka ka baxdo sidaan kuu sheegay yeelbu maxaan kuu sheegay faidaa ana mitu markaan dhigto faidaa ana mutu iyo mitu waa isku mide falaa tasxabnii naaixatun walaa naarun nacshigaygiiyo meydkayda janaasadayda yaysan raacin haweenay qaylaysa oo ooyeyso barooraysa iyo dab midnaba yaan la soo raacin gergeriya idinna hayga soo dabaqaadana iyo dab haweenay nalala ku haystooo baroorana yaanyaysaga daba imanin falaa tasxabnii yaysa iraacin naa'ixatun mid barooranaysa iyo walaa naarun dabna faidaa dafantumuuni markaad aastaan duugtaan fashunuu fasunnuna bacdu nusakh baa qoray waa isku mid fashunuu hoobiya calaya dusheeda aturaaba ciidda igu shuba xabaalbilaashta markaa dugtaanna uma aqiimuu xawla qabri qabrigayga dushiisa cafan agagaarkiisa jooga qadra maa tunxaru jazuuru inta neefgeela laga gowraco markaad saa ciidda igu boobtaan ba hadhaqaaqea buuhi aydin weheshada balcabaar ila jooga ila munkar iyo nakiir baa imay su-aalaha bilaabana imtixaanka intaan marayo qadra maa tunxaru jazuuru neefgeela saacad lama haysto nusaac iyo hal saac iyo hawlaha ma shaqeeyaan markaa carab waxay wax ku xisaabin jirtay waa acmaasha la qabta lagu qiimaynaya maxaa u dhexaysa suxuurta iyo eh, aadaanka u dambeeya inta konton aayad laga akhriyo nus saac baad u boodaysaa adugu camalaad samaysoo kugu qiyaasanba ma jiro konton inta konton aayad la akhriyo inta neef geela intii la gowra xilibkiisa laga qaybiyo <laughs> ayib wayuqsam la qaybiyo hilibkeeda laga qaybanayo ataa stanisa ay liastanisa w xataa astanisa bikum saa idiin weheshado weheshi wey lama cidla intii la geliyey oo ciid laga buuxiyey idan ruuxu markaaba naftaan lagu soo celin wuuna dareemayaa waxaa ka jira qabrigiisa bannaankiisa oo wa andura aan eega buu hi maada uraajicu bihi rusula rabbi waxaan ugu jawaabahayo malaa'igtaa la soo diray nabigu kiina yidhi haddaa la weydiinhayaa fasalu lahu tabiita ama meesha soomaali talqiinta la daba istaagto talqiinta waba kama shaqaynaya hawshaan ninkii horaan imtixaanka soo diyaariyey unbaa meeshan ku baasi talqiin kor lagaaga wada waba kuu tari mayso waa ambiyo lagugu shubahay oo kale oo carada qoyna waba kuu tari mayso hawsha ayada wixii la sirtagta baa ku anfacay saxaabigu radi allahu tacaala canhu nin qiimo badan buu ahaa oo ahlu khayr ah oo min ahli janna in sha allahu tacaala hawshanna wuxuu ka hadlahayaa iimaankiisu meeshuu taagnaan jiray iyo intuu nabigu dhintay kadib waxyaabihii siyaasadee dhacay iyo khilaafaadka saxaaba dhex mara iyo amay dhibaato kuu keenaan oo wax kugu soo baxaan buu ka cabsanaya wa hada waa min ficli muttaqiin waxaa ka mid a ah markuu dhimanayey waxaa la soo guuriyay fii tarjamati inuu ku wardinayay allahuma inaka amartanii falam a'tamir wanahaytanii falam anzajir walastu qawiyan faantasir walaa barii'an faactadir laa mustaqbiran bal mustakfira laa ilaaha ila anta intaas famaa zaala yuradidha xataa maata wuxuu dhi allow waxaad tiri waxaa samee ma yeelin waxaad tidhi waxaa ka har fanahaytanii falam ansajar wanahaytanii waxbaad iga reebtay kama harin waxaad iga reebtay wuxuu idhi falastu qawiyan faantasir nin xoog badan oo hadda iska kaa dhicin karo oo iska kaa difaaci karana ma ihi buui walaa barii'an faactadir beri dembela'aana maxaad iga rabtaa allo maxaad ii cadaad maxaan sameeyena ma dhihi karabu oo waxyaabaha jirjira ayadoo sidaa tahay sanka ma taagayo laa mustakbiran bal mustakfira sankana ma taaga dhulkan alla allo ii dhaaf baan kule laa ilaha illa anta fama zaala yuradiduha xataa tuwafiya raximah اllahu tacaala waradya can marka eh, afartan iyo saddex hijirada ayuu geeriyooday can cumrin nahaza sabciin bal kaana sabciiniyan bu abaa la sheegay imaamku toddobaatan buu ku dhintay dadiisu afartan iyo saddexda hijradoona geeriyooday asagoo ka ah amiir ama gubernator wax u taqaanaan ama waali xaggee ka ah masar mucaawiya u dhiibay cumar baa ku ogaa cumaan baa ogu yimid dhowr sano markuu hay cumaan baa casilay kadibna mucaawiya kusoo celiyey sidaasoo qasidiisu ayd axaadiis badan baa fadligiisa ku yimid iyo hadda ku mashquuli mayno maxalu shaahidku marka waa maxay jumhuurtu waxay deliisha amaa calimta ana alislaama yahdimu maa kaana qablahu jumhuur sidaasay yidhaahdeen xadiidku wuxuu tusayaa islaamku inuu duminayo dembi walboo ka horeeya ama gaalnimo ha noqdo ama ha ka yaraado ahlu waxay kaga jawaabeen jumhuurta waxaan ujeednaa dee jumhuur mutaakhiriin iyo kutubta sharxay waxay kaga jawaabeen xadiidkan waa mujmal ana alislaamiyatu maa kaana qablahu xadiidka xakiim ibnu xisaan iyo kii cabdillah mascuud waa mufasil uu kala qaaday am man axsana tafsiil baa ku jira wاlqaacida fi اlusul waa maxay ana almubayina yaqdii cala اlmujmali xadiidka duuduuban waxaa ka awood badan midka faahfaahsan hadal duuduuban iyo hadal dilaacsan duuduub iyo dilaacsane kee la hormarinaya tafsiil buu xadiidka la yimid iyo cilmi ziyaada waa in la isku fasiro jumhuurtu warkoodu marka haddii ay xadiidkan ku dhagaan waxaan leenahay xadiidku waa maa kaana qablahu ama waa caam ama waa mujmal waxaan leenahay kii horena waa mubayan ama waa khaas tafsiil wuxuu kala qaaday man axsana waman asaa kana waa isku qabtay kaa horaa marka la hormarinay xadaanii muxamed bnu xaatim maymuun waibrahim bnu dinar wlafdu librahim qaala xuriyey e, ibrahim qaalaabaa ku ficnaan meesha ayada ah ani ima dhigna laakiin hoos buu ku qoraya cafwan qaala waxay dhahdeen xadaana xajaaj wahuwa muxamed xajaaj maxamed almisiisi can ibni jurayjin wa ahbat الnaasi fi ibni jurayj iska baro nin walba ninkuu ku fiican yahay hadhow ragga isqabtaan buu kaa anfici doonaa waxaanu soo marray haabit inuu yahay min ahbat الnaasi cafwan xamaad bnu salma min ahbat الnaasi fi haabit xajaaj bnu muxamed almisisi huna aad arkaysaan can ibni jurayj cabdilmalik waa min ahbat الnaasi fiih bal waa ahbat maca lidaq baa la sheegaa qaal wuxu uhi imaamkaas ibnu jurayja ahbaranii yacni muslim almaki anahu samica saciid bnu jubayr alasadi yuxadiu can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana naasa min ahli shirki dad gaalada ka mida ana naasa min ahli shirki qataluu dad bay laayeenoo dhiig bay eber banaysteen oo daadsheen faakharuu fi lqatl dilkii iyo waxdaadintiina waa ku waa ku xadgudbeenoo waa badsheen waxshiid ibnu xarbi buu ahaa baa la sheegaa ragga su-aashaa weydiiyey markuu islaamayey ila xamsuu dilay oo muslimiinbu baabi'iyey oo balaayu soo qarbaday ayb marka waxshibna xabi keligii mehe dad badan bay ahaayeen wazanow way zinaysteen dadkan min ahli shirkiga ah fa akaruu way badayeen fi zinadiina waa badsheen uma intaa kadib markay adduunya soo qarbadeen bay atow muxamadan sal اla alay wasalam bay u yimaadeen suubana faqaaluu waxay idhaahdeen ina aladii taquulu diinka nabi maxamed ummadda aad ugu yeerayso watadcuu ummaddana u kaalaya aada leedahay laxasanu alla qiimo badana waa qiimo badan yahay waa wanaagsan yahay laxasanu meebaashu waxaa weeye waa qiimo badan yahay wey aan la axsanu baan ka dhigayna ayb illa waa sida xasanu besa maa hawshu kor bay u dhaaftay waxay dhaheen walow laakiin hal bay ladahay bay dheheen hal bay ladahay xaggay leedahay ruuxii soo gala haddaad u sheegi lahayd wuxuu leeyahay daf baan dhihi lahay hadda warkaba ma hayaan in aladii taquulu diinka aad sheegayso watadcuu ilayhi ummaddana aad ugu yeerayso bacdunusakh baa qore aniima la xasan waa wanaagsan yahay walow tukhbiruna haddaad noo sheegi lahayd ana limaa camilnaa kafaaratan ladakhalna fi lislaami jawaabtu waa la iska garanhaya iska go-an tahay sheegi lahayd ana limaa camilnaa wixii aanu soo samayn inuu leeyahay kafaaratan way fiicnaan lahayd diinkaan soo geli lahayd in wa lagu dhaafa hadduu jiro fanazla waxaa soo degay qowluhu tacaala wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar kuwa ilaahay allah aan aan baryaynin ama aan caabudaynin walaa yaqtulu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi nafta ilaahay xarimayna aan goynaynin ilaa inay xad iyo xuquuq lagu yeesho mooyeen walaa yaznuuna aan sinaysanaynin wman yafcal yalqa ahaama intaa la sheegay ruuxuu sameeya wuxuu la kulmahayaa aahaaman ciqaab iyo dembiye waaweyn waa waadi fi jahanama waa la sheega cinda ahli tafsiir si loo wado maxaa la yidhi yudaacaf lahu lcadaabu ywma alqiyaamati wayakhlud fiihi ilaa man taaba waamana wacamila camalan saalixan faulaaika yubadil llahu sayi'aatihim xasanaat wkan allah afuura raxiima wanazla waxaa soo degay yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah in allaha yakfir dunuuba jamiican yakfir unuuba jamiica bitawba kulligeed shirki iyo dunuub oo dhan ba ilahay tawba ku dhafaa dunuubta aan shirkiga ahaynna ilaahay taxta mashiiati wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa idan xadiidkan iyo muxuu rabaa imaam muslim diqadiisa wuxuu leey maa dalla calayhi xadiiu camnu caas wa xadiiu cabdillah mascuud dalla calayhi اlqur'aan dhaqankaa wuu sameeyaa marar badan buu xadiiu ka soo sheekayn xadii aayad iyo qisawatu keenaya oo qur-aan iyo aayad ay ku jirto idan qur-aanku muxuu tusay wuuu tusay waxay tustay sunnadu tusay marka isku meel bay mareen baabu bayaani xukmi camal اkaafir ida aslama bacdahu tusaadeedima dhigno xadaanii xarmalat bnu yaxya xarmala fii saxii muslim waa laba nin waa wiilgii awowgii xarmalat bnu yaxya iyo xarmalat bni cimraan labadaa basaa ku jira fi saxiix muslim xarmalat bnu yaxya waa haddaynu haynaa waa ardaygii shaafici tilmiidkiisa khaaska ah weeye waana shaykhu muslim wabitaali waxaa kaloo inoo iman doona marna ah inaan soo marnayn laga yaabo fi lmuqadimaat iyo kitaabkii qaybihiisi hore iimaan xarmalat bnu cimraan waa ninkan awowgii oo ninka waa xarmalat bnu yaxya bni cabdilaahi bni xarmalata bni cimraan xarmalat bnu yaxya ibn cabdilaah ibnu xarmalat ibni cimraan weeye marka wiilkaa iyo awowgii oo xarmalatu cimraan oo awowgii ah iyo xarmalatu ibnu yaxya muslim ku jiraan mid saddexaad kuma jiro wuxuuna ka qaataabaa le akara min miati alfi xadii buu wuxuu ka wariyaa cabdulahi ibni wahbin waa raawiyatu bowqaadihii boorsa qaadihii ibni wahab weeye xarmal ibnu yaxya sheekhiisa khaaska ah أخبرنا عبد الله بن وهب عبد الله أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن شاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم ابن ابن حزام رضي الله تعالى عنه أخبره وxuu u sheegay suubanaha cafwan wuxuu u sheegay curwa u sheegay أنه قال لرasuuل الله rasuulka ilaahi waxaan ku idhi أرأيت nabi allo bal ka waran umuuran kuntu ataxanaثu biha fi اljaahiliya arrimo iyo acmaal iiga waran kuntu aan ahaa ataxanatu kii ku cibaadaysta biha umuurta fi ljaahiliyati islaamka ka hor waxyaaba khayrun samayn jiray intaana islaamin ka nabi allow maxay faleen maxaa laga samayn bacdama aan islaam bal iiga war wuushe wuxuu hallii fiihaa hallii fiihaa min shay min ajri wax ajira ma ka helaya nin sadaqo badan buu ahaa boqol halaad buu maalin keliya bixiyey boqol addoon buu intuu dahab usoo xidhay iyo fido iyagoo saa u shalabnay wada ifaayuu hal maalin sadaqeeyey kun neef oo adhi ayuu maalin gacanta ka bixiyey nin deeq badan buu ahaa khadiija intu khuwaylid baa eedow ah zubayr bnu cawaabna waa ilma adeer zubayr bnu cawaam iyo asagu waa ilma adeer waa isku qoys asadiyiin weeye ilma adeer runa wey weli ma ahan mid kore khadiijana maxay u tahay eedowe walaalkeed baa dhalay ayib xakiim ibnu xisaam xisaam waa inaayo waa inuu khuwaylid waa inuu khadiija walaala yihiin ayib marka nin qiimo badan buu ahaa lixdan sanana wuxuu ahaa mushrik lixdan sanana muslim buu ahaa wax walba oo filjahliya uu sameeye wuxuu isku dayay inuu ku sameeyo fi lislaam kun neefo adhuu dib ka bixiyey bacdama aslama u sadaqeeyey kun boqol adoonna maalin buu sadaqeeyey boqol halaadna iyagoo waqafa hadyuma xajka keenay isagoo soo xajiyey markay xataa xooluhu ku go-aan nin sadaqaba nabigu dhimna lo hadaadaa dowladda haye bal wax soo du k nabigu la hadle yidhi xakiimow su-aasha jooji ood garanaysaan baan u mari nin aad u sabaabano deeqsu ah oo gobgob dhashay ah faqaal lahu rasul rasulka ilah wuxuu ku yidhi aslamta waad ku soo islaamtay xakiimow calaa maa aslafta min khayri maca maa aslafta min khayr waxaad ku soo islaamtay adoo laguu qoray wixii khayraad hormarsatay oo dhan waa kuu qoraya ayb wataxanuu tafsiirka curwa iskale wataxanuثu atacabudu wey idan xadiidkan waa duduuban yahay lama fafaahinin wixii khayraad soo hormarsato dhanba waa lagu qoray in baa la yidhi riwaayo kale oo mufasiru sheekhu keenaya waxadaanaa xasan ibnu cali alxulwaani wa cabdbnu xumayd alkashiyu qaala xulwaani wuxuu uhi xadaana wa qaala cabdun xadaanii xadaanii xaddaanaba waa la saaraya cabdibnu xumaydna wuxuu yidhi xadaanii yacquub xasan ibnu cali alxulwaani wuxuu yihi xadaanaa yacquub yacquubow yaa tahay whn ibrahim bn sacd azuhri qaala wuxuu uhi yacquub xadaanii abi abi ibrahim bn sacd azuhri ah can saalix ibnu kaysaan weeye can hashaab azuhri qaala ahbaranii curwat bnu zubayr saalix bnu kaysaan yuu mutaabacaynaya hadda yunis yunis yunis iyo inagu hadda waddaan somalina yunis baan iska dhana lakin afcaribaan waa yuunus waa an yadiyo nuunkaba la godo marka in badan waxay jiidanaysaa warkii soomaaliga labada waxay isku raaceen kilaahumaa can mushaaba zuhri ahbarna curwat bnu zubayr an ana xakiim bnu xisaam ahbarahu anahu qaal lirasuuli illaahi ay rasuul allah ay ya rasuul rasuulka ilaahayow ara'ayta bal iiga waran umuuran acmaal khayr ah oon kuntu an ataxanau mid alla ugu dhowaada biha ayada fi ljaahiliyati iga war min sadaqatin riwaayadda way cadaysi acmaashii iyo umuurtii duduubnayd oo min sadaqatin sadaqa ah aw cataaqatin addoommo xorayn ah aw silati raxiimin qaraaba xidhiidhin ah a ajrun hal lii fiiha min shay bay tii hor ahayd hadda waa la caddeeyey faqaala rasul lah sal lay slam aslamta calaa maa aslafta min khayr waxaad ku islaamtay wixii aad soo hormarsatoo khayr ah bimacnaa waa maxay acmaashii khayrka ayadaad la timid intaadan islaamin ka hor in la aqbalo waxaa uu shardi ah inaad gadaal ka islaamto way taagnaanaysaa waa mucallaqa khayrka waa loqonaya waa taagnaanaya in lagaa aqbaalo laakin waxay ku xidhan tahay islaamkaada ayb xadana isxaaq ibrahim isxaaq ibrahim alxandali isxaaq rahuya wey waa cabd bn xumayd soo marayseen ismaana soo mara abd bn xumayd cabd bn xumayd soo mar hadda sanadka u dambeeyay bu ahaa alkashi qaala waxa hi labada wada akhbarna cabdالرaزaq بn hamam الsancani صaxib الmusanaf qala akhbarana macmar ibn rashid abu curwat الyamani can الzuhriyi bhada اsm marka macmar can الzuhri salix bnu kaysan can الzuhri yunus can الzuhri saddexdaaba marka waxay isku raaceen zuhri bay ku dul wareegayaan qaala wuxuu ihi imaamku xadaana isxaaq mar labaad ibn ibrahim qala akhbarna abu muaawiya maxamed bn khazim abu muaawiya maxamed bn khazim adariir waa min abat الnaasi fi اlacmash isaguna abat naas biamash baa layidhahda qaala xadana hishaam bn curwata can abi abihi curwat bn zubayr can xakiim bni xisaamin qaal qultu ya rasuul allah ashyaaa kuntu afcaluha fi ljaahiliya ashyaaa kuntu afcaluha fi lafdigaa keliya ma u dhexeeya wey nabi allah iga warramay ya rasuul allah ashyaa as'alu can ashyaai ka dhiganta naba waxaan ku weydiinaya arrimo kuntu ana afcalo ku sameeya fi ljaahiliyati qaala hishaam wuxuu uhi yacni atabararu biha hishaam hadda wuxuu yihi aabihina wuxuu soo yidhi ataxanudu huwa tacabudu hishaamni wuxuu dh nabiga dhegayso biha alubu lbira biha samaan ku doonahaya allan ogu dhowaanhaya atabarar waa alabu lbiri sida ataxanuf uu yahay atacabud aw ataqarub ila allah faqaala rasul lah sal lay slam aslamta cala ma aslafta laka min alkhayr aslamta waxaad ku islaamtay calaa maa aslafta wixi aad hormarsatay oo min alkhayri khayr qultu waxaan ihi wallahi laa adacu shayan sanactu fi ljahli ilaa facaltu fi lslaami milahu hawsha yaa ka bixi kara hadde ayb wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay laa adacu ka tegma nabi allow shayan sanactu fi ljahliya shay aan sameeyey xilligii gaalnimada ilaa facaltu waan samayn buu ihi fi lslaami islaamka ka gudihiisa milahu asagoo kale ayb muxuu sameeyey riwaayaddan baa caddayn doonta xadana abubakr bn shaybata qaala xadana cbdullah bn umayr can hishaam bni curwata can abihi ana xakiim xisaam actaqa wuxuu xoreeyey fi ljaahiliyati miata raqaba boqol qoorood boqol addoon buu xoreeyey wa xamala wuxuu gaadiid ahaan ummad u siiye masaakiina calaa miati baciir boqol halaad boqol ritina wuxuu idhi qolyahaasay gaadiidsadoo ka dhigta sahay ka dhigta iyo gaadiid iyo xoolo ka dhigta uma intaa kadib actaqa fi lislaami miata raqaba boqol addoonoo kaloo xoreeyey intuu soo gaday وxamla calى miati baciir muslimiina boqol halaadoo geelisu yihi ku jihaada uma ata nabiya rasuulkiibu marka u yimid uma ata ku khaldamin islaamka kadib ma aha waa bacd aljaahiliya ta horay ku xidhan tahay markuu fi ljaahiliya uu boqol xoreeye boqolla uu u bixiye buu nabiga u yimid markaasu nabi allow maxaa haddaan islaamo laga samaynaya acmaasha khayrkeeda horee la baxay fadakara wuxuu sheegay wadaadkan dambe ee cabdullahi numayra Eh, naxwa xadiiihim xadiidkii ay hishaam ka soo qaateen nimankaas ayib hishaam baa ilaa inoogu dambeeyey haddii dad wanta waxaa tiradaa hishaam bn curwata can abiihi wuxuu asagu mutaabacaynaya wadaadkii hore ee ahaa ibnu shahaab hadda waa kulligood wax ka waranay waa ibnu shahaab can curwata iyo hishaam bn curwata can curwa labadaas wadaad baa meesha isku raac baabu sidq اliimaani wa ikhlaasihi xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdulahi bn idriis alawdi wa abu mucaawiyata maxamed bn khaasim wa wakiicun ibn jarx abu sufyan can ilacmash bal halka xadiidaan ku khatin can ilacmash sulaym bn mihran can ibrahim bn yaziid الnakhaci can calqamata bni qays الnakhaci can cabdillah bn mascuudin waa min asax اlasaniid ba waad aragteen albeyt suyuudi ciraaqi iyo mar acmash can الnakhaci can calqama can ibn mascuud waa min asax asaniid baa la yidhahda waad aragtaan haddaba acmash hadday waxaan ku soo idhi cancanatu acmash cana biwaailin laa cibrata laha ayb oo yani waa mutasila lagu cilaya xadiika haddana maxaad haysaa acmash can ibraahim shuyuukhdiisa khaaska ayd wey min asax اlasaniid wey iyadoo sida aad tahay alimaam albukhaari fii saxiixihi saddex kun afar boqol labaatan iyo sideed wuxuu wariyaa ariiq min ariiqi xasni kiyaasin can ibraahim xadaana acmashu xaafid xajar wuxuu ihi si walba intaan yeelay yaan waayey buu i waxa yidhahda xadaanaa alacmashu qaala xadaanii ibraahim waxaan ka ahay riwaayada xafs ibnu khiyaaf anu laftirkay galabta waa fiiriyo wax kale ma helin ayib <laughs> marka almuhim laakin xo laguma cilleeyo can ibraahim annakhi can calqabat bni qays ibraahim iyo calqama waa wili abtigi wili abtigi weeye can cabdilla mascuudin qaala lama naزlat markay soo degtay aladiina aamanuu kuwa alliya rasuul rumeeye walam yalbisu aan ku dheehinoon ku darin oon ku khaldin iimaanahum iimaankoodii bidulmin gaalnimo ulaa'ika lahum اlmnu kuwaasaa nabadgelyale ay ka nabadgalaan naar inay ku waaraan wahum muhtaduun ayagaana hanuunsan keligood unbaa hanuunsan cid kale ma hanuunsano oo ariiqa janno u hanuunaya aayadda markay soo degtay asxaaba rasuulilaahi haddii iimaan baa alla ku manaystay shaqa dalika calaa asxaabi rasuulilah asxaabta nebi maxamed hawshu waa dhibtay waa fuqaho waa usuuliyiin dalaalat lalfaad bay aad u yaqaanaan caraba fusaxa weeye meesha maxaa ku jira walam yalbisuu iimaanahum biulmin nakira fii siyaaqi nafyi tacumu bay ku yidhaahdeen in badan baan kur waraqaad looma baana meeshan oo kale ayib waa usuuliyun biabci wey ninka saxaabiga waa usuuliyun biabci waa naaxid biabci ajrumi ooma baahno walam yalbisuu iimaanahum biulmin waa nakira fii siyaaqi nafyi tacum aya ulmi nin walboo naftiisa dulmiya ama axad kala dulmiya aakhare hadduu tago ammaan ma helahayo mana hanuunsano baa aayadda laga fahmay daahirkeeda kore wa qaaluu waxay markay hawshaa dhibtay ayunaa laa yadlim nafsahu nabi allow waa kuma axadkaa naftiisa aan dulmiyin ayadduna waxay tihi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin ulaa'ika lahum اlamn wahum muhtaduun annaguna hadde waa side riwaayadii bukhaari qaala asxaabu rasuuli illaahi ayunaa lam yadlim nafsahu faأnzl اllahu tacaala ina shirka laظulm cadiim ayb faqaala rasul rasulka ilahi wuxuu yidhi laysa huwa kamaa tadunnuun dulmiga la sheega saad filaysaan ma aha laysa huwa dulmigu ma aha kamaa tadunnuun ama laysa shanigu ma iyo xaalku kamaa tadunnuuna saad moodeen inamaa huwa arinku waxaa weeye kama qaala luqmaanu libnihi suu luqmaan wiilkiisa ugu yidhi yaa bunaya laa tushrik biاllaahi ina shirka laظulm cadiim riwaayadii abu nacaym fi اlmustakhraj waxay ahayd fataabat anfusuna ishkaalkii markuu nabiga ka jawaabay waxay dhah waan qanacay laabtii baa noo qabowday laabtii kacaysay ayaa yaa noo degtay riwaayada tirmid aad ku soo marteen waxay ahayd laysa dalika inamaa huwa shirku dulmiga laga hadlay dulmiga asqarkaa ma ahee waa gaalnimo iyo shirki alam tasmacuu maa qaala luqmaanu libnihi ya bunaya laa tushrik biاllahi ina shirka la dulmun caiim riwaaya bukhaarina ayuna lam yalbis iimaanahu biulmin ayb riwaaya bukhaari oo kale laysa kama taquuluun walam yalbisuu iimaanahum biulmin bishirkin waa riwaaya fi lbukhaari bishirkin oo mansuusa ah can rasul lah sal lay slam marka hawshu waa isku dhammaatay awalam tasmacuu ilaa qawli ah, luqmaan libnihi ya bunaya laa tushrik biاllahi ina shirka la ulman caiim wiilkaygo ilahay u sharig maxaa yeel shirkigu waa dulmi weyn waa gardaraiy dulmiguna cinda alcarab waa wadcu shay fii hayri mowdicihi marka si guud loo tacriifiyo waa shay la dhigo meeluusan lahayn shay inaad dhigta meeluusan lahayn waa gardaro wadaad baad u dhigtay xil uusan u qalmin daalin baad tahay shay walba meeshuu u qalmo waa in la dhigo idan cibaadayaa iska leh allah subxaanahu allah muto iskale keligii haddaad addoomihiisa mid ka mida siiso maxaa tahay aalim mushriga qaala xadaana isxaaq bn ibrahim wa cali bn khashram qaala akhbarana ciisa ibn yunus wahuwa ibnu yuunus asabici wadaadkii absxaaq wiilku awgu ahaa wey qaala xadaana min jaab bn xarit atamiimi qaala ahbarana ibnu musir caliy haddaynu soo marayn mar dhoweyd qaala muslim xadana abu kurayb maxamed bn qaala xadaana ibnu idriis cabdullah bn idris alawdi kulluhum dhammaantood waa meeqanin ciise iyo cali ibnu musir iyo ibnu idriis alawdi kulhm can اlacmash bhada اsnaadi bay ku wariyeen qaal abu kurayb wuxuu yidhi qaal bduliis xadaaniihi awalan abi xadiidka haddaan axmed bn kurayb ahay aabbahay baa hadda kahor ii tabiyey xaggee iiga tabiyey can abani mutaqliba buu iiga tabiyey can ilacmash acmash buu iiga tabiyey uma intaa kadib samictu xadiidkan maqlay minhu min alacmash waa sanad naazil markor ku haysta aabbihii can abaa mutaliba can acmash laba usii marhay acmashu meel gaaban ka helayba idan marka waa maxay waa isku dhammaatay cabdillah bn iis alawdac can acmash way marka saasoo iskugu hagaagaysa waa sanad caali ah xadiidka marka waxaa ku jira masaa'il fara badan masalada koobaad masaa'il waxaa ku jira usuulu fiqa iyo masaa'il fiqi sharci ah aan khulaasayna wixii yar aan ka gaano waqtiga iska dhammaaday ta fiqiga sharciga aan ku horayna waxaa ku jira masale cadoo ah ana man lam yushrik billaahi ilaahay ninkaan u shariig yeelin alla keligii caabuda wuxuu ka magan galaa inuu naar ku waaro jannana uu gara maro labadaasuu ka magan galaya ulaa'ika lahum اlmn ha ku khaldamin waa almnu min alkhuluudi fi الnaar in naar lagu waaraad nabad ka nabadgelaysa maxaa yeelay dadka muslimiinta cusaada qaybo ka mida in la cadaabahayo waa masala maqtuuco oo go-an weeye marka lahum اlmnu wa almnu min alkhuluudi fi الnaar wahum muhtaduunna waa maxay ariiqu ljanna ay ku hanuunahayaan wey ila ruuxa muslimka ee caasiga waa muhtadi min xayu ljumla oo hadda laga hadlayo waa amni khaasa iyo ihtidaa khaasa wey ayib masalada marka waa masala fiqiya masaa'il kale raaca marka waxaa weeye usuuliyaadka ah bidulmin tanwiinta ku jirta waa tanwiinu tacdiim ulaaika walam ylbisuu iimaanahum biulmin ay ulmin caiim baa loo jeedaa waa tanwiin taciim ah oo litaciim maxaa yeelay waxaa tusaya iyaaqa siyaaqa aladiina walam yalbisuu iimaanahum biulmin waxyaabaha loo tanwiiniyo waxaa ka mid a ah asmaada litaciim bay ku timaada marar badan iyo fasirkii suubanuhu uu ku fasira ina shirka la ulmun caiim bishirkina uu ku fasiray taana waa masalo masalada labaad ee saddexaad cafwan saddexaad ee usuuliyaadka ah aayadda waxaa ku jira mantuuq iyo mafhuum khatar ah waana daliil min adilati cadam اlcudri biاljahli iska ogaada waa la dul maraa sababku waa maay aayaddu maxay tidhi manduuqeedu waa maxay sariixa waxaa weeye ninkii aan ilaahay u shariig yeelin kaa unbaa hee ulaa'ika lahum اlmnu lahum baa la hormariyey ulaa'ika almnu lahum baa ajrumigu marka lagu socdo lahum macmuulkana la hormariyey laga hormariyey caamilkiisii ama mutacalaqiisii baa laga hormariyey marka waa yufiid اlxasra wاlاkhtisaas macnuhu waa maxay ulaa'ika kuwaas unbaa lahum اlamnu ayagunbaa ammaan leh hayrkoodna ma laha wey cidaan ayaga ka ahaynoo nabadgelin ma jirto way ka nabadgelayso naar inay ku waarto ka nabadgeli ulaaika lahum lmnu laahumtaa la hormariya macnaasi kuu faaidinaysa wahum muhtaduun ayadna waa maxay ayaguun baa hanuunsay cid kale ma hanuunsana wey illa waa isdaba taagan tahay mantuuqeedu marka waxaa weeye ninka aan ilaahay u shariig yeelin ee ilaahay hayrkii aan caabudin asaga keligii unbaa naar inuu ku waara ka badbaadi asagu umbaana hanuunsan manduuqeedu waa sidaasi maxay sida kale kuu tustay waxay kuu tustay ninkii ilaahay u shariig yeela hee inuusan marnaba ka badbaadaynin naar inuu ku waaro xagganna uusan hanuunsanay waa manduuq iyo mafhuum isfiirinaya xaggeed ka qaatay mafhuumka waxaad ka qaatay waa mafhuumu sifa mafhuumu sifa weeye oo ah الذيiنa آamنوا وlm ylbسوu إimaanahم بظulmi kan iimaankiisa wuxuu ku barxay shirki kana iimaankiisa wuxuusan ku barxin oo uu ka nabadgalay shirki waa mafhuum الصiفة xasrigii ku jira lahum اlأmnuna soo qaado labadaa wej bay kugu tusaysaa aayaddu ninka ilah u sharigela waa naargaa naartu ku waaraya ninka alla aan u sharigeyna waa ahlu janno jannadu ku waaraya hadduu doono cadaabaha soo maro uusan ku waarayni hawshaa marka aada layskaga ilaaliyo ninkii marka ku yidhaahda ilaahay khayrkii nin caabuduhu shariig yeelay ayaa loo cudurdaari oo janno galaya sida caamada ilaahay khayrkii caabuda qaybo ka mid a ah aayaddu beeneeyey aayadda ayuu beeniyey nabigu markuu maqaamulbayaan taagnaa saxaabada ooma tafsiilinin ha khaldamina buuhi ina shirka la dulmun cadiim weeyo aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmi waxaa looga jeedaa bishirkin ninka ilaah u sharig yeela naartiisu waa diyaar ninkaan u sharig yeelin jannadiisu waa diyaar waxba wuxuu dooni baa soo mare haddaad tiraahdo ilahay khayrkii nin caabudayo jaahilaha janno tegahaya sida wadaaddo badan ay celceliyaan aayadda maxay noqotay aayaddii waa lagu tuntay aayaddii waa lagu tuntay waxaa kaloo ku jira masaladii la odhan jiray fi usuul fiqi jawaazu taakhiir اlbayaan can waqti اlkhitaab jawaazu taakhiir اlbayaani can waqti اlkhitaab aayaddu inay degtaa bannaan oo xadiidku inuu yimaadaa bannaan ayadoo caddayntiisii iyo fasirkiisii uu dhimman yahay markii hadda ay degaysa aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin nabigu ooma sharxin saxaabada isla markii ma faaidin marka iyadu intay akhriyeen barteen baa ishkaal oga soo baxay nabi allow kadibba markay timid waqtulxaaja baa loo caddeeyey waxaa kaloo ku jirta laa yajuusu ta'khiru bayc can waqti اlxaajati markii ishkaalka aayadda ku yimid ancaam oy nabiga loo keenay ii kaadiya bal horta iska yarnasta oo ordayda soo shaacaba lama dhigayna markiibaa loo fasiray warsaa ma aha la yidhi aayaatu luqmaan soo qaada ku qabta shirkigu waa dulmigu waa dulmigii weynaabaa loo jeedaa ha khaldaminaa la waxaa ku jiraoo kale qaaciida muhim ila waxaan saxaaba waa usuliyiin weeye maxaa ku jira waxaa ku jira xamlu nasi calaa cumuumihi naska in lagu xambaaro calaa cumuumihi maxay qabsadeen aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmi waxay dhhn nabi allow waayunaa lam yadlim nafsahu nabigu ma dhihisee aayaddu idinkan idima jeed maxaa yeele waxay ku dhegeen biulmin waa nakira fii siyaaqi nafyi tacumu kula daalimin naska marka cumuumkiisa lagu xambaarayaa daahiran saxaabadu waa mareen nabiguna waa u sallimay xataa yarida daliilu takhsiis ilaa la helo takhsiis saasaa lagu soconaya waxaa kaloo ku jira xadiidka taqdiim اlkhas cafwan aayadda ku jira iyo xadiidkaba taqdiim اlkhaasi cala alcaam lafdiga caamka ah iyo ka khaaska hadda iska hor yimaada cinda tacalud waxa la hormariya khaaska idan bidulmin cumuum baa ku jiray dulmiga akbarka iyo kii asqarkaaba waa laga fahmaya daahirkiisa aayad kala lagu qabto lagu fasiray ina shirka la dulmi cadiimu nabigaasaa ugu fasiray waxaa kaloo ku jira taqdiim mubayani almubayin cala almujmal ayadda hor macnaheedu waxay noqonays noqon kartay in looga jeedo calaa daahiriha iyo inuu yahay caamun uriida bilkhusuus biulmin ay shirkin in looga jeedo waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta in looga jeedo aya ulmin waa mujmal dhankaa marka laga fiiriyo cala isilaaxi almutaqadimiin laakiin markay timid ina shirka laulm macnaheedu lagu fasira waxay noqotay taqdiimu mubayanin oo ayadda luqmaan ah calaa mujmalin oo ayadda ancaama inaan isfahanaan u malaynaya waxaa kaloo ku jira alkhuruuju can الظaahiri lidaliilin waa jaaئizun sharcan waa usuuliyaadka ku jira aayada ay saxaabadu fahmeen wey markuna waa salimeen waa usuuliyiin wey marka laiskugu fasiray caam iyo khaas laiskugu fasiray mubayin iyo mujmal miyay ka doodeen hadday jahalo yihiin aan usuulka aqoon maxay samayn lahaayeen waxay samayn lahaayeen sidii wadaadkii reebay isaaq maylin dilin bay dhihi lahaayeen qolyo ree reebaya ah waxaa la yidhi yaa wadaad laga dilay si khaldan kadib reerkii dilay baa soo hoyday mag bay keeneen rafisay keeneen gabadh godobreebay keeneen way soo hoydeen raalli aada waxay dhaheen qolyihii laga dilay wadaadkii isaaq la yidhaahdo wixii waan yeelay oo magti waa qaadano waa idacaf laakiin isaaq maylin dili isaaq marka hore horta maxaa loo dilay war haddii waa dhacday qadar la dhammaaday shaydaan baa ka dambeeyey wax walba wax walba waan yeel laakiin isaaq maxaa loo dili isaaq ma loo dili agge loo dhaafaa hadday saxaa u dhihi lahay nabi allow garanaya bidulmin maxaa loo yidhi iskaga dhegi lahaayeen haddii caamo dhaga weyn bay noqon lahaayeen usuuliyiin weeye waxay og yihiin taqdiimu alkhaasi cala alcaam wa taqdiimu lmubayani calmu intaa waa kaftan wey reebay kuma kacsani ila beryaha waa laysdaba dhigtaaye waxaa kaloo ku jira oo igu dambaysa ana almacaasi laa tusamaa shirkan oo fiirsada waa muhiim jiddan macaasida iyo kabaa'irta qaybo ka mida kufri waa la yidhaahdaa kufri waa lagu itlaaqaa laakiin shareecadu lagama soo helayo ama kuma badno aan soo reebtee ee in shirki la yidhahda kabaa'irta shirkiga asqarka shirki waa lagu itlaaqa ka akbarkana shirki waa la yidhaahdaa dunuubta qaybo ka mida kufru duuna kufrin waa la yidhahdaa laakiin lama yidhaahdo shirkun duuna shirkin fi lkabaa'ir shirkun duuna shirkin waxaad dhihi shirkiga akbarkaa ah iyo kii asqarka ah ana almacaasi laa tusamaa shirkan baa laga qaata aayadda idan nabigu waxaa loo jeedaa bishirkin haddii shirkiga asqarka ee dembiga ataa dmbigase loga qaadanaya dembiga kabiirada iyo cafwan zinada iyo qatliga iyo ribada iyo waxa hadduu shirki la odhanayo bishirkin tafsiir ma noqoteen biulmin bishirkin buu nabiga ku fasir soo sidaa ma aha bishirkin shirkigu hadduu noqonayo xata almacaasi hadday shirki tahay nabigu maslada ma caddayn mise ma caddayn ma caddaynin idan almacaasi laa tusama shirkin halkaasay ka soo boodaysa oo jugjug meeshaada joog bay ka noqon lahayd inahaasa xadiidka iga muuqda adugu insha allahu tacaala wixii aan saxnay ilaah naga abaalmariyo wixii aan khaladnay allah noo dhaafo idinkuna alla idinkuma aafiyo wallahu aclam